sixiliyo goobgodob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux guux u baxay guluf guluf ku tegay gigya gig isbedelay habeen wanaagsan saaxiibayaal kusoo dhowaada barnaamijka xog waraysa idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho u doona soomaali sudanes hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudanes waa badqabka bulshadeenna mar kale habeen wanaagsan saaxiibayaal waa habeennimo sabti ay baxayso axad ayaa soo gelayso taariikhdu waxa ay ku beegan tahay siddeed iyo tobanka bisha labaad sannadda labada kun iyo saddex iyo labaatanka qodobada barnaamijka xog waraysi aad ku maqli doontaana waxaa ka mid a degmada beled xaawo ee gobolka gedo waxaa maanta ka dhacay welina ka taagan shaqaaqa ka dhalatay dilkii allah u naxariistee taliyihii ururka siddeed iyo labaatanaad oo saakay qarax miinu ku geeriyooday cabsi xooganaya caawa ka jirta magaalada waan idiin soo gudbin doonnaa saaxiibayaal waxaa sidoo kale caawa barnaamijka ku maqli doontaan ciidamo ka wada tirsan dowladda soomaaliya ayaa maanta ku wada dagaalamay bar kontarool oo ku taallaa iskoyska sinay ee magaalada muqdisho waxaana ka dhashay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac haddaba kontaroolada muqdisho waxaa ka dhaca shaqaaqooyin iyo iska hor imaadyo dhex mara ciidamada ka wada tirsan dowladda maxaa soo badiyey waan idiin soo gudbi doonaa saaxiib yaal sidoo kale waxaad barnaamijka ku maqli doontaan maamulka gobolka shabeellaha dhexe waxa ay mar kale ku celiyeen digniino ku aadan dadka dego deegaanada maamulkaasi la macaamilka ah ay la yeeshaan al-shabaab iyagoo kaga digay waxaad sidoo kale barnaamijka ku maqli doontaan qaramada midoobay waxa ay shaacisay in tiradii ugu badneed ee ka barakacay dagaalada ka socda magaalada laascaanood ay gaareen deegaano ka tirsan ismaamulka soomaalida qodobadaas iyo qodobadii kale ee nagu soo kordho intaan barnaamijkeena inu ku guda jirna ayaad dhegaysan doontaan saaxiibayaal xubintii kalamaan ayaa sidoo kale qayb ka ah barnaamijkeena gebagabadana waxaad ku maqli doontaan soo saarista iyo tibinta waa aniga waa saciid cabdiraxmaan cali farsamadu waa shariif cabdulla maxamed sheekeeye waa mar kale iyo xog waraysi qofkii qof dilo shareecadaa la horgeynaa qofkii qof dilana shareecadu waxay ka qabto waa garanaynaa midka ka shaqaynaya dadka soomaaliya dhiiggooda inay daataan waxba isuma dihin qofka soomaaligaa ah ee muslimka ah ilaahay ayaa karaameeyey noloshiisa annaguna inaan karaamayno ayay naga mudan yihiin qofkii soomaaliga ahay oo shabaab inuu dilo aan kala dagaalannay qof kaloon u oggolnayo inuu dilo ma jiro sidaan wax idiin dhacnaa haddaan hadal idiin dhaca

gadowya isku maran gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran hagaag saaxiibayaal mar kale kulan wacan ayaa idin leenahay aynu ku bilownay degmada beled xaawo ee gobolka gedo waxaa saaka ka dhacay qarax miino oo lala egtay taliyihii guuta waa taliyihii ururka sideed iyo labaatanaad ee guutada tobanaad ee ku sugan gobolkaasi waxaana uu u geeriyooday qaraxaasi qarax ayaa la sheegay inuu ka dhex dhacay xerada ciidamada uu u talinayay ee taliskiisa ahayd maxamed aweys oo ahaa taliyihii ururka siddeed iyo labaatanaad ayaana qaraxaasi ku geeriyooday qaar ka mid ah dadka ehelka la ah sidoo kalena ku matela maamulka jubbaland ayaa ka hadlay oo ku eedeeyey qaar ka mid a ah taliska ciidamada ee ku sugan gobolka gedo in ay falkaasi ka dambeeyeen gaar ahaan abaanduulaha guutada tobanaad ayaa lagu eedeeyey inuu falkan uu ku lug leeyahay oo uu ku eedeeyey mustaf maamu gedi oo ah xildhibaan ka tirsan maamulka jubbaland waxaa sidoo kale intaasi kadib dhashay shaqaaqo ku aadan dilkaasi iyadoona kala shaki uu soo kala dhex galay ciidamada israsaaseyn kooban ayaa ka dhacday gudaha magaalada beled xaawo waxaana ka taagan weli shaqaaqadaasi cabsi ka dhalatay oo dadku marka ay muujinayaan dareen ku aadan in mar kale wax dhici karaan waa kan oo iga warbixiye shaqaaqa ma aheen dowladeedna isma dagaalin eh, buuraxa maanta waxa ka dhacay waxay ahayd mucaamarad shirqool nin sarkaal ahaa lagu shirqoolay oo nin sarkaal ahaa lagu shirqoolay ma garat waa gartay marka qorshaha wuxuu u dhacay xalay ciidanka waxay joogeen taliskooda xara layirahda xaarada buulaxa oo ku taala u k ladahay joogeen marka waxaa lasoo shiday baanid oo adi cabsi oo shabaab ahaa lasoo shiday mm-hmm. oo aan jirin marka adiga ciidankii oo dhan marka ninkan sarkaalka oo la dilaayay taliya urur ahaa taliyaha ururka ee labaatan sideedaad u ahaa wuxuu hoolgeliyey ciidankiisu hoolgeliyey mm-hmm. difaaca horeeta marka guriga waxaa u yaalay marka maxaala dhismo uu jiifanayo oo xerada santarkeeda aheyd ayaa waxaa dhacday saaka salaasubax markay aheyd in miino loo geliyo sariirtiisa iyo barkinteeda dhexdooda miino in loo geliyo ay ku qaraxda waa xarada centerkeeda way afarta dhalaana ciidamaan ka jira mm-hmm. marka ma aheen isku dhacaydan ma aheen waxay ahayd siday wax u dhaceen shirqool oo lagu shirqoolay muxuu ahaa isha ninkaas taliyaha ah korneelka ah la yihahda maxamed awees lagu shirqoole ayay wax u dhaceen oo ninkaasaa lagu dilay asaana ku dhintay keligiisa qarax yaa marka lagu tuumayaa in arrinka uu ka dambeeyey halkay horta waxaa waaye ciidanka waxaa loo hirgeliya cabsida amniga waxay ahayd in taliyaha ah oo waxaa horta martina ay labadan beri abaanduulaha guutada afartan iyo saddexaad ayaa joogo xarada ayaga ahayd oo marti ahaa isaga iyo taliyaha ciidanka laba iyo tobanaad ayaa waxay riboort heleen sida ay sheeganayaan in shabaab uu carada soo gal rabo ama soo weerar rabo marka eh, warka asagana war oo waxay aheed oo ciidankaani waxyaalahan lagu howlgelinayo ninkan ciidankiisa taliyahan ciidankiisa lagu howlgelinayo oo eh, lagu mashquulina aheed moogay waxba kamid jiraan aheedoo feeskay galeen mar alle markuu feeska uu geliyey eh, uu mar walba u kormeerayo uu tagaay muxuu ahaa iisheeg ciidamada u kormeeray ugu dambeyn dhowr kormeer markuu sameeyey kormeerka ugu dambeeyey ayaa waxaa dhacday salaad subax markii la tukaday inuu soo kormeero dhufaysyadii oo dhan saas u kormeero ka dambe siriirtiisa uu kusoo noqdo qaraxa dhacay annaga eheladii nahay waxaa naloo sheegahayaa isbuucan dhexdiisa baxarada dhexdeeda inuu buuq ka jira buuq u ka taagnaa asaga iyo abaanduulaha cusub oo hadda imaaday lagu magacaabo labaale iyo inay buuq dhexdooda ka jiray oo xataa hanjabaadii iyo waxyaale ay maxalla isheeg ay u hanjabiyo ayna soo gagaarayaan ayaa jirto marka haddee waxaa waye haddii nin la ninka ugu horey la tuhmaayo iyo cidda la asaas sheegi doonee waa gartay waa gartay taas ma cadday karna laakiin waxaa la sheegay in miinada loogu xiray gaariga arrinkaas ma jiraa gaari ma aheen aan ku saxa sariirtiisa ayaa loo geliyey sariirtiisa hoosteeda loo geliyey haye ha ah, gaari ma ahan sariirtiisa hoosteeda loo geliyey maxaa ka dhexeeya marka ninkaad ku eedeynayso inaad xurgufar ka dhexaysa walaalow ninka asaga ee mar alla markuu imaaday wuxuu isku dayey in uu muxuu ahaa ciidamada uu isku shaandheeyo uu dhahaa manaa ciidamadan isku shaandheynayaa nimankaana waa diideen ninkan wuu diida wuxuu dhahay ciidankan isku shaandheynaya magolo wasiira ciidankayga iga dhexbaxu dhahe koley xurguf hadda ka dhexaysa anaga aan garanan mah siyaasad dheer oo ka soo jeeda dowladii horeeta muxuu ahay meeshaan ay ka baxaysay barnaamij ay soo maleegeen inay tahay ayaa inta badan ayaan tuumahaynaa marka ninkaanna wuxuu waday xaradan ninkaana laga soo geli waaye marka isagana wax badan oo hor istaagay oo micnaha maxaa lahaa isheeg oo oo oo hor taagnaayo ayaa loo arkay waa nin sarkaal oo wuxuu ahaa aad u furfurcoon shaqadiisana ka adkaa oo xaradaasna ninka laga geli waayo saraakiisha laga geli waayo ayuu ka mid ahaa marka waxaa waaye meesha ayada aheyd tuug hadda anaga aan tuhmayna ninka isaga afkaas ay ka murmeen iyo muxuu ahaa hanjabaadyo oo markaas manaha maxalaa waad ka shallayni doontaa uu dhahay waxyaalo badana lahayaa ciidankii iyo waxyaalihii oo dhanna manaa maxalaa meelahaas uu ku dhahayna waa markhaati cad marka annaga eheladii haddaan nahay arinta ahayd maanta aad baa aga xumaanay wax laga xumaado waay maanta xilli la isdilo ay saraakiil ay isshirqoosho waxaa waaye lama joogo ma jirtaa cid kale oo taliyaha ay xurguf kala dhexaysay wallaahi hadda miyaw dhawaanahan waxaa nala joogo siyaasiyiin oo muxuu ahaa ii sheeg ka socdo federaalka oo siyaasiyiin kumadii kalii nin siyaasi ah oo janaraal sartaag ay dhahayaan oo senatarna ah eh oo caradan joogo oo baryahanba micnaha imaanshihiisa buuq badan ka dhaliya gobolka gado oo ayaa jiri oo muxuu ahaa markii gobolka ay soo galayeenna uu ka soo galay dhankan mandheera oo ka soo galay si micnaha maxallaha ii sheeg oo dhuumashaal oo ku soo galay qayb kamid ah ciidamada federaalka eh, inay soo dhaweeyeen eh, ilaa doolow ay keeneen marka ciidamadii way kala jabeen laba qaybood ay kala noqdeen marka waa kala jabeen kuma dhigi kariyo ciidan yar oo tiro yar oo ilaa labaatameeye ah ayaa waxay raaceen oo ay taageereen ninkan eh, senatorkan ayay taageereen marka ninkan iyo ciidankiisa taliyahan la dilay iyo ciidankiisa dadka ku adkaystay midnimada iyo muxuu ahaa isheeg amniga in la sugo oo aan la kala raacraacin eh, siyaasiyiin aan la kala raacraacin dadka inta badan ka shaqeeyo kamid ahaa waa gartay yaa la dhinta marka taliyaha hadda geeriyooday la dhimatay malaha cid la dhintay malaha asig keligiisaa lagu talagalay asigaana dhintay haye so macquul ma aha in ay al-shabaab ka dambeeyaan falkan al-shabaab meeshaas ma soo gaari karo meel uu soo gaari karo maaha xarooyinku ugu amniga wanaagsan ay mid tahay uguna ilaalada badan ay mid tahay xarada hadda aan ku sheegay buulaxay ku taallaa ha lama dhihi kara marka qorshaha hadda muxuu yahay oo lagu dhaqaaqay markay falkaas uu dhacay kadib walaahi bilaahi adee soomaalida waxay dhahdaa khayl haday soo yeert masaajidkan ay kasoo yeerta hadee yaa loo cabaadaawa sarkaalkii taliyihii abaanduulihii oo loo dacwooni lahaa ayayba khaylada kasoo yeertaybu wax la dhaqaajiyey iyo wax la sameeyey ilaahay ooma jiraan kalix un cabashadayna waxaan ka sugaynaa dowladda federaalka iyo eh, laamihii quseeye inay baaris cad ay noo sameyn ubaan ka sugaynaa cid kale tallaabo kaloo la qaaday hadda ilaahay ooma jiraan marka waxaan sugaynaa insha allah bidnila kariim annaga haddaanahay eheladii saaxiibadii siyaasiyiintii gobolka joogtay intii dhan maanta waana ka tacsiyana waana ka hadalnay dowladda federaalka baaris deg deg aan ka codsanay maya shaqaaqadaha dhacay shaqaaqad weyna ma aheen ururkii oo taliyaha u ahaa sarkaalkan ayaa gadooday wax ay aaminaanayba garan waayeen xaalkii markuu saan u dhacay arkeen waa la kala shakiyey xarada aadaa loo kala shakiyey wax ay aaminaana garan laayeen ilaa ay hadda cid ay aaminaana garan laayeen waayo taliyihii taliyahooda ah ay jeclaayeen ay ku kalsoonaayeen oo howlkarka ahaa hadiiba ayagoo faceku ku jiro gidaashooda lagu diray marka meesha aamin daro xun ayaa ka jirta shaqaaqadaha kusoo gaareenna ayayaa godoodeen oo kastoo xabaday kor u rideen la ehel lama aha waa soomaali ilaahay waay waa ciidanka federaalka oo muxuu aha isku jir aho qabiil walba leh ayuu tali u yahay sarkaal maxamed awees ciidamada markii laga soo tago yaa shaqaaqadan lukule oo hogaaminaya ciidamada waa ciidamada ciidamada ciidamada oo aan qabiil lahayn ayaa man maxallaha ii sheeg ayaa ayaa gadooday gadoodka cidda samaysay waa ciidankao dhan waay cid hadda gaar loogu tilmaami kara ma jiraan ciidanka asaga oo muxuu ahaa taliyaha uu ahaa ayaa gadooday xabaday kor urireen marka yaanaloo soo dhawaana dhan yaanaloo soo galin marka siday wax u dhacayna sidaas e taliyaha abaanduulaha meesha joogayna aad aga shikisan oo ninkay iska ilaalinaan ay leeyihiin hanoo soo dhawaanen ayna ogaayeen dhawaanahan waxyaalaha dhexmarayna ay markhaati ka ahayeen aheyd marka shaqaaqadaha lagu soo gaarsiiy aad maqlaysid waxay tahay eh, godad yaroo ciidankaas sameeyay ahaayeen marka waa ciidankana ciidan soomaaliyeed waay hadda xaalka bulaxa waa sidee xaalka hadda amniga aada uu degan yahay walaalow ninkaas walaalkanaga baabaxay marka ujeeddo loogu talagalayna aheyd haddee saraakiisha dowladda federaalka u shaqaynaysay ayaana macnaha ninkaas unbaa la rabin oo xaradan laga soo geli waay in oo lagu qaarijiyo waanu waana ku guulaysteen dilka ninkan la dilay wuxuu u eg yahay dil dhowr bilood ka hor labo bilood miya oo kaleeto ka hor lagu dilay taliyaha amniga gobolka taliyo bakaal kooko waa mucaamarad lagu dilay tiyay daba taagan tahay xildhibaan mustaf maamow geedi oo ka mid a ah xildhibaanada maamulka jubbaland ayuu ahaa oo markaa sheegay in qaar ka mid a ah taliska guutada tobanaad ay qeyb ka ahaayeen falkii saaka uu ku geeriyooday allah u naxariistee maxamed aweys oo ahaa taliyihii ururka sideed iyo labaatanaad ee guutadaasi isagoo markaa igaga hadlayay waa daqiiqado ka horna waxa uu sheegay in shaqaaqadii ee ka dhalatay ay keentay shaki soo kala dhex galay ciidamada weli waxaad maqlaysaan barnaamijkeenna isla beled xaawo arrinta ka taagan ayaan ku guda jirnaaye abaanduulaha guutada tobanaad labaale ayaa qadka si toosa ugu jira oo aan wax ka weydiin doonaa xaalka caawa magaalada beled xaawo iyo eedda ay dadka qaar ay u soo jeediyeen soo dhawow labaale horta abaanduulaha guutada maahe anigu abaanduulaha qaybtaana abaanduulaha qaybta soo dhawow adigoo maasan bal ka warbixi waxaa ka taagan magaalada beled xaawo caawa horta inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun waxaan aad iyo aada tacfidkii dhalinyaro ugu dirayaa sargaalkii aan aabaha u ahaa loogu xiray sariirta aad baan uga tacsiyeynayaa eheladiisii iyo saaxiibadii iyo dhammaan inta taqaano o dhan saa intaas gudbo agar haddii la idin dagaal baa dhacay dagaal ma jiro wax dagaalana fuulaha kama dhicin xerada ciidankana kama dhicin sargaalkan xalay difaacii sibuu baryay saaka markuu yimid sariirtiisu siibay iskala kala bixisidna qarax baa loogu xidho la kacay mm-hmm. wax adigu shaqaaqo shaqaaqo ahoo ka dhacayna ma jiraan wax isxadabeeyeyna ma jiraan iyo wax diriray midna ciidankuna waa sidiisii difaaciisuu ku jiraa wax dhib ah oo kaleo hadda jirana ma jiraan marka hore waa isla howlgasheen sida nagu maqaalaha oo saraakiisha dhammaantood waxaa lagu wargeliyey in cabsi ay jirto oo cabsi amni ah sidaasna aagga hore lagu tegey waa isla howlgasheen sida la sheegay marka hore maxaa ka jira in markii lagu kala tegay oo dhufaysyadii laga soo baxay falkan uu dhacay howlgal ma jirin annagu difaac baan ku jirnaa habeennimo sargaalku habeenkii difaaciisuu baryay ilaalaa joogtay meesha iyo baabuur tignika markuu meeshiisi uu kusoo laabtay sariirtiisina minadaa la kacday waxa uu gal oo kalena ma jirin ee difaacaas laga soo baxay waagi waa baryay waagu markuu baryo sariirtiisa uu yimidna minadaa loo gesho la kacday sariirtiisa miyaa lagu dilay marka hogaamiyahan ya ma sariirtiisa ku geeriyooda mase gaarigaa qarax loogu xiray may maya sariirtiisa wey amni darada intaas la eg maxaa keena marka in sariirta loogu xiro nin taliyo sare ah oo ururka siddeed iyo labaatanaad markaa hoggaan u ahaa ayr waxaan waa wax soomaaliya oo dhan ka dhaca wasiir baa gabar adeer u ahaa qarxinahayay saraakiil baa la wada qarxinahayay waxaanu wax soomaaliya oo dhan ka jira weeye saa u dhaceen lama dhihi karo waxaana waa wax kugu dhex jiro oo hadday rabaan tuutaha kula wato wax hadda kor looga yimidna inayna ahayn de waaba iska caddahay oo waa arkaysaan marka waa wax qadaraho iska dhacday weeye waa si siyaabihii saraakiisha loo leyn jiray si kamidana midana wey haye cid aa usoo qabateen ma jirtaa marka abaan falkan saa ka dhacay qaar baaristaa socoto waxaa noo imaanayo hogaamadii xeerelaaliyayaashii maxkamadii markaasunba wixi laayo iyaan maxkamadda soo hor istaajin doonaa haddii ilaah yidhaaho waayahay dadka qaar tuhunno waxay qabaan in falkan aad ku lug leedahay maxaad ka dhahaysaa arrinkaas adeer <laughs> waa waxaan waxba ka jirin weeyo waxaas sargaalkan anaa soo korsaday soo barbaarsaday ilaa iyo etoobiya kusoo tababartay gadoo dhan baan isla qabanay waa isla soconay mm-hmm. wiilkaygii buu ahaa saasay mm-hmm. tahay baan haddana taliyo usii noqd waxaan u noqday abaanduula qayb mm-hmm. meeshii aan kasii barbaarsan lahaa in la yidhaahdo de asagaa dilayna waa nasiib darro weeye kullahaa boqolada waxaas miidiyaha la taaganna sharcigan horteeda doonaa haddii ilaaha yidhaaho hadday ugu cadaatana dee anaga goosanaysaa haddii ayagu ay meel u waayaana ayaga goosanaysaa sharcigana waa wax loo siman yahay wy waayahay xurguf idinka dhexaysa ma jirtaa marka taliyaha geeriyooday wax xurgufo naga dhex waa wiilkaygiba wiilkaygi miyaa xurguf na dhex mari kartaaba aye wax hurgufa iyo wax naga dhexeeya midna ma jiraan habeen saddexaad oo dha habeen hore oo dhan anu ila joogay mm-hmm. habeen saddexaad oo dhan anu ila joogay wax shidaa iyo wax naga dhexeeya midna lama arki wiil iyo aabihii un baan isu ahayn waayahay hadda maydkiisi ma la aasay taliyaha waa la aasa waa la aasa isla saasaba waa la xabaalaa allahu raxmat waa gartay maxaa ka jira marka arrinkan caawa xaalka magaalada waa sidee inay kacsan tahay xiisad ayaa la sheegay waxba kama jiraan adeer wax kacsanna ma jiraan wax ka jiraana lama arko waxaasna wax saliga raad lamidna ma aha haye daacadda ayada hadda wax buunbuuninayso oo dee ama nimankaan nabadiidkaa la shaqaynaysa oo dadka argagixiso ku furaysa iyaga weeye laakiin annaga wax dhibayo wax shaqaaqaayo wax sidoonaayo ma jiraan wax kacsanna ma jiraan waa gartay qorshaha idin xiga arrinkan maadaama uu dhacay oo taliyihii guutada waa taliyihii ururka sideed labaatanaad uu geeriyooday kala shaki uu jiro ee hogaanadii qaar lagu eedeynayo qorshaha idiin degsan muxuu yahay muxuu ahaaye hogaamo oo lagu eedheynayo ma jiraan waxaana sharci unba iska tegi doontaa ciddi ku lug lahayd iyo ciddi loosoo qabtanayo kulli markii ay maxkamaduhu noo yimaadaan baa lasoo hortaagi doonaa haddii ilaah yiraaho qof qof dembigiisa qaadanayaana ma jiro qof walbaba dembiga uu leeyaho qaadanaya insha allahu tacaala waayahay falka markuu dhacayay xageed ku sugneed marka adiga aniga koliskeygaan ku sugnaa ma halka goobaad ku wada sugnaydeen masa laba goobaad ku kala sugnaydeen maya maya laba goobood baan ku kala sugnayn asna taliskiisa weeye ana taliskeygaan jooga marka laba talis baan kala lahayn oo ku kala sugnayn waayahay saraakiisha idinka sareysa ee ma joogaan meesha mise waa ay ka maqnaayeen marka waxa ay dhacayeen maya ada ugu sareeya de carada sooma waa gartay waxaan ila bareeyo waa taliyaha eh, qaybta iyo taliyaha xoogga iyo taliyaha ciidanka dhulka waa gartay iyagana meesha ma joogin aniga un baa joogay insha allahu wixii kasoo kordhana waa idinla soo socodsiin doonaa waayahay maxaa soo celiya marka in saraakiil sarsare lagu beegsado gobolka gedo inta badan saraakiisha ee eh, talisyada markaa maamusho ee eh, ku geeriyooto gobolka gedo waxaa loo aanayaa in arrimo siyaasadeed loo beegsaday oo qaar ka mida saraakiisha ciidamada ay ku lug leeyihiin maxay taha waxyaabahaas maxaa wax looga qaban waayo ader horta annagu siyaasad shaqo kuma lihin annaga military baana la yidhaahdaa difaaca guud baanu leenahay oo gobolka wixii ka hooseeyo oo dee ama maamulo ah ama nabadsugid ah ama boolis ah amniga gudaha ay u xilsaaran yihiin annaguna amniga dibadda aanu nahay wax siyaasada oo annagana soo geli karaana ma jiraan wax saameynoo nagu yeelan kartana ma jiraan annagu siyaasadna shaqo kuma lihin waa gartay hadda gobolka gedo ma la filayaa in howlgallo ay ka bilowdaan diyaar garow ayaa maalmihii u dambeeyey ka jiray sida nagu maqaalo ah halkay ku dambeeyeen diyaar galowgii al-shabaab looga saari lahaa deegaanadaas waa waa la diyaar garoobahayaa insha allahu tacaala xilligaadana waa waa sheegi doonaa haddii ilaha yila haye hadalkaaga ugu dambeeya duule hadalkayga ugu dambeeyo dadka u shaqaynahaya shabaabka ama xiriirka la leh ee raba inay ciidamada qabiil iyo qurun iyo bakti ku kala furfuraan waxaan leeyahay aniga ha ka waantoobeen hadday ka waantoobi waayeenna tilaabo aan la tiigsanaynaa haddii ilaaha yidhaaho mm-hmm. eh, wixii intaas ka dambeeyana kulley dee eh, qof hadda dembigiisa loo hadduu dembi galo loo casin doonaa ma jiro qofkii aan dembi lahaynna kolley eh, dembi ma lahan oo hadda od dembi u raacanaysaa ma jirto laakiin dadka gacansaarka lale nimankaas ciidamada iyo saraakiishana ku dhex rafanayo waxaan aada ugaga digayaa inay ka waantoobaan waa mahadsan tahay abaan duule labaale waan kaaga mahad celinaynaa sida quruxda badan ee aada qeyb uga naqatay barnaamijkeena kaasina wuxuu ahaa abaanduulaha waa guutada tobanaad ee ciidanka xoogga ee ku sugan gobolka gedo oo inaga warbixinayay xiisad ka taagan beled xaawo caawa saakana ka dhalatay dil loo geystay allah u naxariistee maxamed aweys oo ahaa taliyihii ururka siddeed iyo labaatanaad oo saaka qarax mino ugu geeriyooday waa xerada uu taliska u ahaa oo gurigiisa markaa loogu xiray sariirtiisa qarax miino

lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran waa saaxiibayaal xog waraysi ayaad maqlaysaan idaacadda kulmiye ee magaalada muqdishona uu idinkaga imaanayaa markana ciidamo ka wada tirsan dowladda soomaaliya ayaa maanta waxa ay ku wada dagaalameen isgoyska sinai ee magaalada muqdisho laba ruux ayaa la sheegay inay ku dhinteen labada ku dhimatayna waxaa la sheegay inay ka tirsanaayeen ciidamada nabasugidda sugidda gaar ahaan kuwa loo yaqaano duufaan oo ku sugnaa halkaasi isgoysyada magaalada muqdisho inta badan waxaa ku sugan ciidamada duufaan oo ku hubaysan qoriyo iyo sidoo kale gaari cabdibilaah isgoys walbana waxaa yaala e, jagboyntiyada markaa e, dhagxaan oo markaa lagu xiray iyo sidoo kale e, gaari cabdibilaah oo ay wataan ciidamada nabad sugidda ee halkaasi ku sugan booliiskii ku sugnaa isgoysyada muqdisho dhammaan waa laga wareejiyey waxaana ku sugan ciidamadan isfahmwaas oo kale dhex galay iyaga iyo ciidamo militariah ayaana maanta waxa ay dhalisay in muddo kooban uu ka dhasho israsaaseyn isfahmwaagaasi waxaana israsaaseyntii ku geeriyooday laba askari oo ka tirsanaa ciidamada nabad sida ay goobjoogayaal ay sheegeen sidoo kale isgoysya waa isgoyska ayaa in muddo ah waxa uu xayirnaa israsaasayntaasi iyadoo dadkii ku sugnaa iyo goobihii ganacsiga ee halkaasi lagu kala cararay waxaana ka dhashay khasaarahaasi inta la ogsoon yahay sida la sheegay ciidamada militariga waxa ay ka amar qaataan abaanduulaha qeybta amaba abaanduulaha qeybta afraad waa guutada afraad aan idhaahdee ee xoogga dalka isaga waa corneyl katatow oo markaa eh, ka tirsan guutada afaraad abaanduulaheedana ah ayaa la sheegay in ciidamada milatariga ay ka amar qaataan sida la sheegay xiriir aan la sameynay korneelka ayaan weynay waxaana ku haliili weyna taleefanka in uu nooga jawaabo balse waxaa markaa inta badan magaalada muqdisho kontaroolada ku yaala ka dhaca falal noocaana iska hor imaadiyo dhex mara milatari iyo boliis haddana waxaa bedelay ciidamada nabad oo muddooyinkii dambe iska hor imaadyo ay markaa kala hor imaanayeen amaba ay ku dhex marayeen ciidamo militari ah amaba ilaalo dad qaasa ay wataan iyo naba sugid gafgaf lumiyo geed geed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux guux u baxay gulufguluf ku tegay waa hagaag saaxiibayaal qaybihii ugu dambeeyey ee barnaamijkeenna ayaan ku sii siqaynaa markanse waxaad ku soo dhowaataan xubintii kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaanay waxaa la yidhi haka allah waan rabay inay hugunta baaruude habashada dhasheenniiyo hantida cadowgii hoomayey mar haddii habkan damacsanaa hoosh xabska lagu qaaday eh. halhaysxume dadkeennuu ka haray waana la huba saakoo maa la weeraray warankoolo waxaan maqli jire eh. caku geelu maadidu marka sidii aad rabtay miyaa ka dhacday aryaadhaha hankoolka waa isugu toosta al-shabaab go'an miyaa ayda lagu dhaafay waar waxaan maqli jiray ceebtaan eh. iska maydhno dunida noo martay yaa muwaadinku aaway war kalemaaray war ma haysiine amiir dadka ku dhibay shabeellada dhexe iyo hiiraan qaybo ka mida oo degaankaas weliba ka soo jeeda ummadda ka siiyey oo laga dhuumo karin oo dadka kala yaqaan oo lambaradooda kor ka wadahaayoo dadka sal iyo baar u yaqaan oo la yidhaahdo salaad maxamuud siyaad salaad maacmaac toddobaadkii la soo dhaafay wuxuu ku amray dadka degaanka beer inaysan fala karin badar inay inta ka qaadaan aysan suuqa gey karin xoola aysan safarsa karin carradii murtadiinaa qabsatay wax la gey karana ma lahow yidhi wax allaala waxaad haydaanna islaamkaa u baahana waa inaad ku soo wareejidiinow yidhi war calidhaaro waa kiiri naftaada iyo maalkaaga ciddii kugu qabsatay inaad ku jihaadaa way bannaan tahay ninku ma falan yahay waatau eedi doono war warka hanaga dhex gelinina wau eedaye injii iyo afcad raggii lagu helow ka mid ahaay asaga iyo boqolaal kalena meydkoodaa leesgarab dhigay kadibna dadkii culayskii alla ka qaaday waxay dhaheen kaasoo haddawba ay haddaan beerta falahaynaahe war waxaan maqli jiray hadhka labada gelin iyo hooska wareege aryaagga boosawanna waxaan maqli jira wa hayaano eh. wa habeen dhex duniduye eh. hordhac iyo hambada eh ruux ma wadaa hele war waxaa kaloo la yidhi dunuubtaad samaysaa mar bay qool ku surataaye maantana salaad maac wakaa wiishkii soo sida warwarka waa iga dhex gasheene har wareega waayo adduungelinba waa heere waxau huursanaadaba mar baa haq u hillaacaaye hurdumiya waxay hagar shacbiga waaye ku hayaanba haqiraad waxay hilabiyale uga hayaan shaamba hunguryaha wax qooyay haddeer u hor fadhiisteen hundurmeedii uraad walyaableehaytey war madobe bilaashaad u daale meesha laysku helay uburow ma joogin aryaadhaha shabaab markii tala ku caddaata ma waxay dhaheen hadda halkaynu joognaa ma hilinba ma higsana ma dhulki hoosa waaban heeda daawne war cabdulla waxaa kalooy dhaheen hadda maxaynu yeellaa ma cararnaa ma qaraxnaa mise waan isdhiibnaa talanaga war gaboosow markay sii wareereen waxay nimankii marayaan aaminta aamintaa naftoorad bay kugu aaminta kugu aamintaa war tala markii faraajo kabati mayn eri waayeen aaminta do'adiyo alla mooye arrin kale ma mahayne waa wareero waryashee ka ka hadha wadaadka waxwaashayo migiinka munaafaqye wahay waa lalowgayo wanada waa u siman yihiin warkalmaanay war mahaysiine gabay abdhaydah baan idiin hayaa laba ka mid ah yaalka xaafadda oo layn ay sugaayeen ku adkaaday ayaa islihiis ku waraystay kii koowaadaa wuxuu yidhi xariif yaryarka ma ka war kii kale wuxuu ku jawaabay madaxow gafuur duubkiiya kadibna wuxuu yidhi haanno waa lagu yaacay kii kale wuxuu yidhi ha igudayinno yaa naf iska raadiyey oo cubka ku xidhay arsenaal kadibna waxaa loogu jawaabay koobkii qaranka markii uu xasan qoslaaya qaaday markiiba inuu binji geliyey mashquulka kale ma ogid miya kadibna kii kale wuxuu yidhi haye birtaynoo inoo qaadan buu leeyahay kii kale wuxuu yidhi waa fahamtayno ilaa haddana nashiidooyinka taasida waa ka dhammaadeen yaryarka ee eeniihow bilaabanaa oo qaybteenna ma ka baacaynaa eh. si aan xabado kale kacsan u aroosno war cabdikuusoo awa gabagaad noo sheeg may gobi warley ma hayne war tixiyo tiraabaliyomadeedu ma falan taha war galaygan qaybtiisa dambe eh. gabagabada dagaalkaa laydiin dhammaystiraya ee eh. xarfaana idink xataa isdejiyeno war hortanimayo aniga ciyaalka warkooda aad la yaabantihiin waxba iiga baxaye shabaab manashiidooyin tacsiya bay lahaayeen war hankoolow adaan war haynayaa bunay miyaadan maqli jirin war anigu ciyaalka waxaan kula yaabay magacyada ay isticmaaleen oo baaq ah oo ay leeyihiin yaryarka gafuurduub iyo arsenaal marka weli maysan ogaan in khawaarij loo bixiyey miyaa cabsi cabsi waa iyadoo la dhahay ogaayeenno way jirtaano aryaadhaha samigay cabdulla khawaarij tala yaabayna waxa wuxuu yidhi mm ow shayddaana wax uu sheegayo sharwaade sharci dhowri ma shayddaana wax uu sheegayo sharwade sharci dhowri ma war cabdulla hadda ka horna waxaad tidhi qoon walba duul qalloocanoo qalad u meersho waa qabaan maantana tiyoo kalaa dhacday isgoo iska siinaya askar milatariyahoo laba tegnikaa wadata ayaa ciidamada amnigu yidhaaheen war istaaga hallaydin baaree kadibna xabadday ku faniiniyeen kuwii isgooiska joogeen ayaguna waxay heli karaan bay faniiniyeen dagaalka ka dhowaana waa gacan galay marka waxaan la yaabanahay ciidamadan bannaystayn ay rasaasta iska furaan oon jagboonti iyo sharci iyo midna xeerinayn kuwa la tooganaya ma ku quus qaadan waayaan haddaysan nidaam kale lahayn xataa war dhimasho badan iyo dhaawac badan baa ka dhashay baa layidhi falkii maantay oo askar iyo shacab iskugu jira marka milatarigan hubaysan ee magaalada dhex maraya dowladdu wax ma ka qaban laadahay war milatariga hubaysan oo magaalada la soo geliyo oad arkaysaan waa istaafiyo madaxda sarena ayagaa ilaaliya saraakiisha ciidamadana ayagaa ilaaliya ilaaliya booliskana siday madaxweyne cabdirashiid allah u naxariistee u dileen madax dambe istaaf kama dhigan horta dalka xaalad degdeg ah iyo dagaaluu ku jiraaye maxay tahay militariga aad leedihiin magaalada hala saaro mujeeda kale aad leedihiin xaaladda degdega ah, baarlamaankuba ma ansixina war militariga magaalada iska maraya oo in la hubiyo diidan baabuurta cadcadoo la socota in la baarana diidan ma shaqadii jeegay hayaan hiliq hiliq korneyl doctor fanax ma ilowde war dhamma jeego iyo labaxidigla biyimaalow shaqadoodii hadda marag baa haaya war ninkii xamar weyne ninka bajaajka maskiinkaa shanta kun u dilay ah. iyo kii balcad bajaajlaha shanta kun u dilay ah. labadaba maanta tiirkaa la geeyey eheladay ah. dadka ka dileenna goobjoogay ahaayeen hadde xuduudkii waa laga fuliye ayaga iyo kuway hore u dileenba allah u naxariisto war kalamaanay waa ka dhaxsantihiin noloshan waxba kama taqaaniine eh. waxaa la yidhi gabdhaha soomaalida eh. waxay noqdeen kuwa ugu qurxan eh. afrika qiimayn la sameeyeyna kaalmaha waxaa loogu kala jiraa sidan koow soomaaliya labo ethoobiya saddex ruwanda afar kenya shan tanzaniya lix soud afrika toddoba zimbabwe siddeed morocco sagaal gaana toban ejibti waxaana la sii sheegay in masar ay racfaan ka qaateen maadaama ay kaalin tobanaad ka dhaceen abwaanguuro kiiskan ka gabayeyna wuxuu yidhi dumarkeennu quruxday afrikada ka qaadeen waa qaymo iyo sharaf qaadirkeennu siiyee qaawanaansho kuma helin sida dunida qaarkeed dheeraad kor wuxuu yidhi allah u naxariiste iftiinkii cadceeddaa tihiyo oogta waa beriyi waxaa tahay hablaha miduu ilron aynigeeda ahe ubax iyo sidii doogsintaadii udgoon tahay aakhira ma sheegina ifka dunida uurkeeda lama oga adoo kale nimay aqal u joogtahay asaxaabihii kama dambayn inan sidaada ahe haddiise aad ajnabi tahay naftan ku oggolaateene alxamdulilah soomaali baa eebba kaa dhigay aryaadhaha kale maanay war ma haysiino maalin kasta waa iska buuqdaan hadda ka hor berigii abaartu soomaaliya ka dhacda waa tii turki noo soo gurmada haddana eekiyaa masiiba ku rogmatayoo qadar rabbiyaa ku dhacday hadda saansaan ku gud saxan saxan ku gudna waa la bini aadamkana waxaa lagu yaqaan qofkii abaal u galay inay iyakuna abaal gudaan soo dhiiba lacagta war kaliya qaylo lama rabee gurmada hee socdo waa ogtihiin aan loo kala herine abdulow runtaawaati horlangari abaal ninkii galaaba in loo gudaa garweeye war wasiirka cadaaladda iyo dastuurka soomaaliya xasan macallin wuxuu yidhi walaalaheenna turkiga murug tuugada waa inaan la qaybsanno ilaahayna dad buu naga dhigaya aan tabarteenna ku kaalmayno sababtoo ah shalay ninkii dhibaatada nugu fiirsan waayey maanta inaan ku fiirsannaa waa damiir xumo marka waxaan ku xasuustay warkiisa reerkii kaa dulguuriya deriskii wax kugu tara markay dani ku haysaa dadka kale ogaataa war ra'yisul wasaare xamse cawadhoweed wuxuu yidhi soddon sano ka hor adduunka annagaa kaalmay jirnay laakiin wixii ka dembeeyey gacantaa noo taagneed caawa waa markii ugu horraysay oo aan kaalmo caalamiya bixinayno oo weliba waddan yuruba siinayno ma ku daray war waxa uu ku daray intaan isku darnaa walaalahanya wax u gashee qof kastaa jeebkiisa ha furo war kalamaanay war waa laydinka helin laakiin waa hubaa inaan wax dheef laydinka helayne bal horta cabdillaha soo bilaabo aryaa adigoon istaalin wixii alla iga soo qaado akoonnada la faafiyey waa aqaan ara'an helgalanti walhayto wal dhiibasa aryaa madeeyow galangalantaada maahine wixii la heli karo yaan la hagranin war kalamaanay haddaad maqli jirteen dhiig gubiya maaha muslimnimada ka sii weynoo wax fudud maaha sababtoo ah sacuudiga iyo turkigu siyaasadoodu iskuma fiicnayn waayihii dambe maantana dowladda gurmudka ugu badan turkiga u fidisay waa sacuudiga kollayba anigu waxaan hubaa inay laba kala tahay kiiska weriye jamaal khaashaqji oo maxamed binu salmaan lagu eedeeyey iyo gurmudka loo fidinaya shacabka turkiga ee dhulgariirku saameeyey waa tuu tukrigu uga hiilay armeniye iyadu gurmud xulus ma dhibta mise way ka aamustay warwar ma haysiina soomaali waxaa la yidhi waa dadka adduunka ugu deeqsisan laakiin jeebkoodaha faaruqa war ma waalantaa xagee ku aragta fakhri wax dhiibaya war geel iyo aryaan siinhayna waa naga fog yihiin war irbadaaruurti masaaru war adinkaa waalane qofku wuxuuse heli karin lagama rabo war kalemaanay war ma haysaana madaxweyne xasan sheekh wuxuu yidhi somalilan soddon sannadood bay waan goosannay lahay marnaba iska dhaaf dagaale xataa inaannu colaadinna iskumaanaan dayin xataa diblomaasiyadda kulamaanaan diririn sababtoo ah waa walaalaheen haddii la wada joogaya iyo haddii la kala tegayana wadahadal in wax kas kasta lagu dhammeeyaa naga go'nayd laakiin maanta somalilan dadka gobolka sool inay ku qasabto midnimada somalilan gar maaha waxaanan dhiiri gelinaynaa oo taageersannahay in la wada hadlo arrinta xal lagu raadiyo wadahadal wargaboosow madaxweynuhu wuxuu intaa ku daray dagaal midkii horaa ilaa hadda cuqdadiisii la xallilaayah mid kaloo cusub yaan lagu darin wargaraad jaamaco ka hadlay gobolka sool wuxuu yidhi odayaashii muuse sheegahee nama soo gaarin cid nala soo xidhiirtana ma jirto naw warma madaxweynaha somalilan baa bee sheegaya baadnala leedahay annaga war nin gebyey wuxuu yidhi ninka muuse nabadoon ku yidhi waa nimaan mudan waar wallo weynayna garan maysaane waxaa hore loo yidhi habar jeclay muuse waa kaa warwaaqlow adigaan war hayne muuse suudi meesha uu ka hadlay waa xarunta aqalka sare waxauna yidhi sharcigaa nisa ee naloo keenay wax badan in laga bedelo u baahan yahay ee buuggiisa si fiican ha loo akhriyo agaasimaha nisana waa inuu meeshaan goobjoog ka ahaado war hadduu goobjoog ka ahaado sow xildhibaanadu ka cabsan maayaan qaarna hoos uga hanjabi maa maayo oo xeerka duuduub lagu ansixin maayo dabeed waar horta ma ka uruurinaya aga war kalamaanay ma albaabka godka jilacow waad garaacaysaan war horta xaggee ku yaallaa gabboose meynad barataad rabtaa war senatar xaaji muuse suudi wuxuu kaloo yidhi madaxda iyo saraakiisha hay-adda nisa annagayba naga xasaanad badan yihiin sida xeerkan ku qoran oo waxaa la leeyaha korkooda lama taaba karo lamana xiri karo maxkamad la og yahana lama saari karo waxaana u uu yidhi soomaalida aan cid u hadasho lahayn war kalamaanay waxaa la yidhi waayaha lalmanaiyo dadka laabkaciisa iska daba lagigmo waxa labada kala dheer isku loohay waa damac asaguna lugooyiya kala leexad mooye liibaan ma yeesho baa dad ugu lumay liitaanyadiiso lixihiya daruurtii intaad laali heegada arrinkaa la yacanoo lugahaaga taalbaa kaasii ligaxanto liiliijintaadaa likaacoyin dhaliso waxba laaca maalmaha iyo leylka dabayaa libiqsiga ma dhaamaan mana dheere liiskii lagu qoray dhammaadkiiyo laalaabidiiyo liqliiqad baa jira lulumaha dhaqantiiran dhex jooga damaqashaada ma daaye fariimahaasi iyo xubintaasi kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkeena xog waraysi barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah siciid abdiraxmaan cali farsamada sheekaya iyo ah ka qaabeynaya caawa intaan barnaamijka mid lacayna ku kulmi doona saaxiibayaal nabadgelyo isdhaafao dareeraho duubtao dadaalaho isdhaafao dareeraho duubtao dadaalaho jagnaan dib dambe annagu dooni mayne dirqi weeye maante halaysdile halkaatu dhiiguye hala dagaalo hala diriyo agatuniiguye aladagaalo haladiriiro agatuniiguye aladagaalo haladiriiro agatuniiguye aladagaalo haladiriiro dafacoo dareeraho duubta'oo dadaalaho isdafacoo dareeraho duubta'oo dadaalaho dabkaan shidan soomaluu guddow yahe inna dalkii madaayace dabkaan shidan soomaluu guddow yahe inna dalkii madaayace Atatürk'e ala dagalo ala dirilo Atatürk'e ala dagalo ala dirilo Atatürk'e ala dagalo ala dirilo Atatürk'e ala dagalo ala dirilo ereyga midhishii duuduubma thank you daalahay dalka annagaale oo aan ka daalahay diidna dooni mayno dulli iyo xumaante diidna dooni mayno dulli iyo xumaante dood baad ku qaaday ufaan ma kula tegay haddaad diidkuye hala dagaalo hala diriiro guye ala dagaalo ala diriiro ataato dhiiguye ala dagaalo ala diriiro ataato dhiiguye ala dagaalo ala diriiro